رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat alanwaar ee siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam kaasaa markee aan ku dhex jirnay oo markaa noo soo socday kaasoo aada loogu lafagurayooo looga hadlahayay siiradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam qhaswata xunayn baanu soo gaarnay xunayn waxaa noogu soo dembaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu sugnaaday mar allaala markii ay saxaabadii kala carareen xagga baqashiisana oo dhanka cadowga u leexiyey asagoo odhanaya ana nebiyu laa kadib ana bni cabdiilmutalib intaa ka bacdi saxaabadii baa gadaal looga wacay ilaahay baa xasilooni ku soo dejiyey subxaana wa tacaala intaa wixii ka dambaysanaa way wada yimaadeen kaafiriintii ayay markaa dhex galeen mar allaala markay meeshii markaa galeen ayaa jab ku dhacay gaaladii mudaaradatu lmushrikiin waxaan qaadanaynaa ceebsigii la ceebsaday iyo buruskii la buriyey ninkii ee ahaa mushrikiinta ileen way jabeen wayna markaa kala carareen walamaa markii haraba ay kala ordeen almushrikuuna mushrikiintii tafaraquu waxay u kala qaybsameynay u kala yaaceen alaaa firaqin saddex qaybood firqatun firqo laxiqad waxay haleeshay orod ku tageen bitaa'ifi taa'if wa hum alakhar waa intii ugu badnayd wa firqatun koox kale laxiqad waxay haleeshay oo ay aaday binakhla meel lagu magacaabo wa firqatun koox kalena caskarad waxay degtay biawtaas awtaas ayay meesha ka samaysatay saldhig fa arsala wuu diray rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa awtaas awtaas xaggeeda abaa caamir al ashcariya buu u diray waa nimankii awtaas ka samaystay saldhigee abaa caamir al ashcari ninka lagu magacaabo cami abi muusa alashcari abi muuse cammigiisii adeerkii ahaa radia allaahu canhuma abaa caamir oo fii jamaacatin koox wata oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah fabadadahum waa kala cayriyey meeshay saldhig ka dhiganayeen intuu u tegey yuu kala buriyey wadafira wuxuu ku guulaystay bimaa kaana macahum wixii micigooda ahaa oo min alghanaa'imi wixii khaniime ay wateenna wuu ku guulaystoo gacantuu ku dhigay waqad istushhida wuu ku dhintay abuu caamir alcashcari fii haadihi almacraka duulaanka asaga ah iska hor imaadka ayuu ku shahiiday wakhalafahu waxa uga gadaal maray abaa muusa alashcari radia allaahu canhu asagaa qiyaadadii maamulkii qabtay farajaca wuu soo noqday mudafaran mansuuran mudafar asagoo ah mid la guuleeyey mansuuran loo gargaaray asagoo ah buu soo noqday wataarat aa'ifatun wataarad way ceyrsadeen daa'ifatun koox oo min fursaani almuslimiin muslimiinta geesayaashooda ka mida waxay bursadeen waxay bursadeen fulwl fuluula lmushrikiin mushrikiinta firxadkoodii wixii mushrikiinta firxad ka ahaa ama firxirkoodii deh ay bursadeen almunhasimiina kuwaasoo u jabay ila nakhla nakhla meesha lagu magacaabo fa adrakad waxay haleeleen durayd bin simat ninka lagu magacaabo waqatalatu wayna dileen e, ninka lagu magacaabo durayd bin simat waad xasuusataan baan filayaa waa odaygii caqliga badnaa ee dhahayay kii hogaamiyaha ahaa warka celi meesha cilmaha carruurta iyo xoolaha gaari-jirahaanow qawsaar qawsaarkiisuu yidhi dagaal ma taqaanid ma carruur io waxaad keentay meesha odagii caaqilka ahaana waa la dilay wa amara rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu amray bijamci alghanaa'imi khaniimooyinka in lasoo jamciyo waasadyi iyo qafaalkii wa kaanad waxay ahayd naxwan wax u dhow arbacata wacishriina alfa baciir allahu akbar naxwa arbacata wacishriin afar iyo labaatan kun oo baciir ah waa geel wa akara wax ka badan min arbaciina alf waa afartan kun oo shaatan riyood ama eriyaal ah ama aryaal wa arbacata aalaaf oo uuqiyad oo min alfidati fida wa sittata aalaafin lix kun oo sabyin maxaabiis ahoo qafaal ah ayaa meesha ay khaniimadu ka koobnayd fa jumica daalika waxaa laysugu keenay kulluhu dhammaantii biljicraana jicraana meesha lagu magacaabo jicraanuu rasuulku ku soo ururiyey wa jacala calayha wuxuu yeelay wuxuu calayha wuxuu yeelay rasuulka sala allahu calayhi wasalam xoolaha korkooda wajacala wuu yeelay rasuulka calayha xoolaha korkooda oo wuxuu madax uga dhigay baa loola jeedaa wuxuu madax uga dhigay xoolaha ninka lagu magacaabo mascuud ibni camar alkhifaari mascuud ibnu camar alkhifaari ninka la yidhaahdo yuu rasuulku madax uga dhigay sala allahu calayh wasalam xoolihii inta jicraano laysugu keenay yaa la yidhi ilaali duulaanka lou aada haddana rasuulka sal allahu calayh wasalam ghaswatu taa'if duulaankii aaif duulaankii taa'if waaye haddana oo taa'if ayaa haddana la aadayaa oo muslimiinta waxay ku sii duulayaan oo ay duulaan ku yihiin taa'if taa'if baa markaa lasii aadayaa haddana uma intaa kadib taqadama wuu usii hor socday ila ataa'ifi daa'if ayuu nebigu u hormaray daa'if ayuu sii aaday macnaha wa mara fi tariiqi waddada ayuuna soo maray rasuulka sal allah calayh wasalam khaswatu taa'if duulaankii taa'if aynu gelaynaa uma intaa kadib taqadama wuu u hormaray oo wuxuu usii sii socday rasuulka ila taa'if taa'if xaggeeda wa mara wuxuu ku maray fi tariiqi waddadii bixisnin dhufays iyo xisni limaalik ibni cof annasriya ninka lagu magacaabo uu leeyahay fa amara rasuulku wuxuu amray bihadmihi in la dumiyo waa la dumiyey walammaa markii wasala uu gaaray nebiga ila aa'if wajada wuxuu ogaaday alcaduwa cadowgii ayuu helay waa ogaaday waaye qad taxassana bihi dhufays ka dhigtay daa'if asagoo gabbaati iyo dhufays samaystay buu ugu tegey wa macahu waxaana micigooda ah cadowgii quutu sana hal sana cuntaday cuni lahaayeen meesha ugu jiraa quut cuntadiisa fa farada wuxuu cadowgii korkiisa alxisaara cunaqabatayn cunaqabatayn buu ku rogay laakiin hal sana cuntaday cuni lahaayeen ayaa markaa meesha ugu jira wakana almuslimuuna muslimiintuna waxay ahaayeen naasiliina kuwa markaas soo degay qariiban meel u dhow min alcaduwi cadowga meel cadowga u dhow bay soo degeen farasho waxay ku soo tuureen cadowgii muslimiinta binnibaali gamuuno muslimiinta markayba u soo dhowaadeen cadowga xaggiisa gamuun baa roob looga dhigay xataa usiiba ilaa la asiibay cadadun koox tira ah muslimiin muslimiinta ka mid ah bijiraaxaatin dhaawacyo dhaawacyo ayaa muslimiintii qaarkood soo gaaray fairtafacuu markaasay ka kor noqdeen ilaa maxali masjid aطaa'if alyowm masaajidka lagu magacaabo masjidu aطaa'if maanta ayay ka kor noqdeen kor bay sii aadeen macnaha meeshaasay markaa u sii socdeen wakhtaara almuslimuuna muslimiintii waxay doorteen oo ay qaadeen ciddatu tadaabiirin qorshooyin macnaha dhowr qorsho ah ayay markaa go'aan ku gaareen dhowr qorshaa inay sameeyaan liirqaami si loogu sanduleeyo ama loogu qasbo alcaduwu cadowga cala nusuul inuu ka soo dego xisniga meesha gabaabtiga uu ugu jiro si looga soo dejiyo loogu qasbo dhowr tadaabur iyo dhowr qorsho ay muslimiintu sameeyeen laakinnaha laakiinse lam tanjix kumaysan guulaysanin kuma liibaanin qorshooyinkaa kaana khaalid ibnu weliid wuxuu ahaa yakhruju mid soo baxa kulla yowmin maalin walba yadacuuhum asagoo ugu yeeraya ila almubaarasati mubaaraso khaalid intaa waxaa rabay meeshii laga soo dejiyo intuu soo baxuu leeyahay yaa ii soo baxaya falam yakhruj minhum axadun qof kamida soo baxayay ma jirin qorshaa waa lagu guulaysan waaye wanasaba wuxuu suray nebiga calayhim korkooda almunjaniiq bahalkii aan soo tilmaanay munjaniiq baa loo suray waa madfac baa lagu tuurayaa geed iyo qori weyn in la keeno dhagax weyn la saaro geedka lagu jiidaa la sii daynayaa markaasuu cadow ku dhex dhacaya manjaniif balayidhahdaa waa gantaal falam yu'tir waxba ma tarin wax raad ah kuma uusan reebin oo waxba ma tarin waaye wa dakhala waxay galeen haddana jamcun koox oo min abtaali almuslimiin muslimiinta geesayaashooda ka mid ah taxta dabaabatayni laba taangi dhexdooday hoostiisay galeen dabbaabatay dabaabaadkan iyo taangiyaalkan hadda oo kale wuu ka duwan yahay laakiin meeshaasunbuu ka soo bilowday waa gaari gacan qaabkiisa u samaysan yahay alwaax ayaa markaa lagu dhejiyey kaasay hoos galeen haddana maxay u sameeyeen liyanqubuu say u duleeliyeen fii jidaari alxisni dhufayska derbigiisa inay duleeliyaan ayay markaa rabaan marka bay ka hoos galeen liyanqubu say u duleeliyaan muslimiinta fii jidaari alxisni gabaatiga derbigiisa iyo dhufayska farama alcaduwu cadowgii baa ku soo tuuray calayhi muslimiinta korkooda qitacaatin gobolo oo min xadiidin bir ah muxmaatin lagu kululeeyey binnaari dab ile mar kastoo la sameeyo taangi wax guba loo sameeyey soo maaha waxaa lagu tuurayaa bahalkan garabka lagu qaato markaasaa taangiga lagu duleeliyaa taangigii xilligaa jiray darooyin intay u soo qaadeen ay kululeeyeen cadowgii bay ku soo tuureen falduruu waxaa loo dhibaato dhibaatogeliyey muslimiintii dabaabaadka ku hoos jirtay ila rujuuc inay iska soo laabtaan walam yatamakkanuu mana aysan u suuro gelin min naqbi ljidaari jidaarkii inay duleeliyeen waqutticad waxaa la gooyey haddana waa tab kale acnaabuhum canabyaalkoodii iyo wanakhiilum timirahoodii waxaa go-aan lagu gaaray haddana geedaha timirta ah iyo kuwa canabka ah laga googooyo say u qayliyaan bannaanka usoo soo baxaan saasa haddana la sameeyo waqutcad waxaa la googooyey acnaabuhum canabyaalkoodii geeda canabkii iyo wanakhiiluhum timahoodii allaha ilahay bay ku dhaariyeen ayagoo meesheeda ku jiray soo qayliyeen iyo waraxima qaraabanimada muxamadow qaraabanimadii iyo allaan kugu dhaarinaye fasaadka kadaaday dhaheen geedaha timiraha naga googoynin fa turikat waa looga tegey aad buu naxariis badnaa nebiga waa cadowgii fiiri haddana markay alla ku dhaariyeen wuu u dhaafay nebiga wanaadaa waxaa naadiyey munaadi rasuulillaahi rasuulka munaadigiisii nin nebiga xaggiisa ka qaylinayoo ka dhawaaqaaya xeelad kala waaya ayadana waxaa la yidhi ayumaa cabdin addoon kasta nasala soo dega ilayhaa xaggeeda u soo dega oo min alxisni ka soo dega fa huwa xorun waa xor nimankii cadowga meeshay ku jireen ilan dad addoomaa ku jira la addoonsado iclaan baa la dhiibay oo rasuulku wuxuu iclaan ku dhiibay inuu nin munaadi ah qayliyo ee uu dhaho dadka xisniga ku jiro qof kastoo addoon ahoo la addoonsado haddii xaggeena uu u soo dego ayumaa cabdin nasala ilayha muslimiinta xaggooda hadduu u soo dego min alxisni uu ka soo dego fa huwa waa xor fanasala waxaa soo degtay alaaata wacishriina cabdan saddex iyo labaatan addoon fiihim uu ku jiro abuubakrata ninka lagu magacaabo abubakra markaa ku jira bakra tasawara wuxuu soo koray xisna daa'if daa'if buu dhufayskiisii watadallaa wuxuu iska soo raariciyey minhu xaggiisa bibakratin cajalad yastaqii calayha wuu ku waraabahaye ceelka marka biyaha laga soo waxaa jira geed xarig saas ah xarigga marka waxaa ku jira bahal cajaloosaa u wareega birta oo xarigga socodsiiya cajalada noocaasa bakrada ayaa mataqaanaa uu ku soo degay ninka iska soo laalaadiyey fakannaahu rasuuluullah rasuulkaa ku naanaysay biabii bakra abii bakra layidhi kii wadaanta u saaxiibka ahaa amase cajaladda fashaqa waa dhibay firaaru haa'ulaa'i alcabiid addoommada kuwaas ah soo orodkoodii muslimiinta ku soo biireen calayhim gaaladii wuu dhibay ila markay ciidankaa go'aanoy dhanka kale aadaan niirjab baa kugu dhacaya wa taala alxisaaru cunaqabatayntii baa dheeraatay ama hareerayntii duuna jadwaa wax faa'iida mala laakiin weli mooshoodii way ku jiraan faqad daama waxay daa'imtay socotay xawaalay wax u dhow cishriina yowman labaatan maalmood wa qiila shahran kaamilan bil kaamil ahna waa la sheegaa bil dhammaystiran oo kaamil ah yo cunaqabatayntu ay ku jireen e, kaamilan fastashaara wuxuu la shawruu la tashtay rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam nawfal bin mucaawiya Eh, addayliy ninka lagu magacaabo nofl bin mucaabiya addayliy ayuu la tashay maxaa sameynaa buu yidhi faqaala nofl wuxuu yidhi hum baclab iyo juxrin waa dawaco ni dawacad waayo bay dhaheen dacawo dawaco fii juxrin ku jirtaa in aqanta lidaa dul nagato ood ku safirtoo dul joogto waa qabanaysaa dawacada hadday godkaa sharamanka ad u istaagto waxay cuntay meesha u jira ay weyso banaanka u soo bixi dibna waad qabanaysaa marka haddaad ku sabartad nebi maxamedow oo aad fadhiso marka waad qaadanaysaa wain taragtum haddaad tagto ha ku jiraana meeshoode lam yaduruka kudhibi mayso biri wax dhib ah oo ku gaaraya ma jiro fa amara rasuul wuxuu amray birraxiil buu amray in la guuro ha labarto ayuu rasuulku dhahay sal alay wasalam wa waxay ka codsadeen bacdu lmuslimiina muslimiinta qayb ka mid ah ay yadcuwa inuu habaaro calayhim korkooda rasuulkii alla waa naga habaar bay dhaheen nabigu alaisam tilmaanay aad buu u naxariis badnaa faqaala wuxuu yidhi allaahumma ahdi thaqiifan ilaahu reer thaqiifanuuni wa'ti bihim iina keen muslimiin ayagoo markaa ah. ayagoo muslimiin ah ilaahayow ii keen xisaarkii ayaa dheeraaday faa'iidase muslimiintu weli maysan gaarin labaatan maalmood ama bil baa lagu tilmaamaa rasuulku nawfal ibnu mucaawiya addayli ninka lagu magacaabo ayuu la tashaday dabacagod gashay waayuu ugu jawaabay haddaad dul taagnaatanaad ku sabirto waa qabanaysaa haddaad isaga tagtana wax dhib ah ay ku gaarsiinayaan ma jiro nebiga in la raxiisho oo la guuruu dadkii amray laakiin muslimiinta qayb ka mida ah waxay ka codsadeen in reer taa'if rasuulku uu habaaro nebigana wuxuu yidhi allaahumma ahdi haqiifan wa'ti bihim muslimiin ilaahayow reer haqiif ii hamiini ayagoo muslimiin ahna ii keen taqsiimu alghanaa'im haniimooyinkii qaybintooda iyo wasadyu kafaalkii dadkii maxaabiista ahaa ee la soo qabtay iyo khaniimadii qaybinteedii wacaada rasuulu ullaahi rasuulkii alla waa ka soo noqday sal allahu calayhi wasalam min aa'if daa'ifuu ka soo noqday iljicraam jicraamo ayuu markaa u soo noqday famakafa wuxuu ku nagaaday bihaa jicraama bidcata cashara yowman dhowr iyo toban maalmood laa yaqsimu uusan ku qaybinin alghanaa'imu haniimooyinkii weli kuma degdegin khaniimada qaybinteeda sababtu maxay tahay yabtaqi wuxuu dhowrahayuu sugahay an yaqdama inay soo galaan hawaasin oo taa'ibiina taa'ibiin ah reer hawaasin oo khaniimadii faraha badnayd laga soo qaatay amay yimaadaan ayagoo taa'ibiin ah oo towba keenay oo muslimiin ah saasuu markaa rasuulku islahaa saasuu markaa islahaa oo fa ay markaa oo fa markaa ay ilaalsadaan waayo haddii ay yimaadaan ayagoo taa'ibiin ahoo muslimiin ah xoolahooda la qaadan maayo waayo weli markaa lama qaydin markaa way ilaalsadeen amwaalahum meelalkoodii iyo wasabaayaahum maxaabistoodiiba famaa jaa'a axadun axadna ma imaanin qof u yimid markaa ma jiro fa akhraja wuxuu ka bixiyey rasuulka xoolihii alkhumusa shan meelood meel oo min alkhaniimati haniimada ah waa meesha ilaah uu ka yidhi waclamuu ana maa hanibtum min shayin fa ana lilaahi khumusahu wixii khaniimo loo soo helay ilaahay khumus buu ku leeyahay shan meelood meel rasuulkiisaa iskale masaakiinta iskale agoontaa iska leh saasuu markaa ilaahay u qaybiyey wa actaahaa wuxuu siiyey rasuulka liunaasin dad oo ducafaa'i alislaami islaamkoodu daciif ahaa dad markaa soo islaamay oo meel dheer aan gaarin ayuu nebigu xoolihii wax ka siiyey yata'allafuhum asagoo raba inuu soo dumo inay islaamku markaa jeclaadaan ayuu rabay waliunaasin dadna wuu siiyey lam yuslimuu bacd aan weli soo islaamin dad xataa gaalo ahaa oo aan weli soo islaamin yuu khaniimadii rasuulku wax ka siiyey sababtu maxay tahay liyuxabiba inuu jeclaysiiyo ilayhim xaggooda alislaam islaamka si islaamku ay u jeclaadaan buu rasuulku saa u yeelay fa actaa rasuulku wuu siiyey abaa sufyaan ninka lagu magacaabo arbaciina uuqiyatan afartan uuqiyadood oo min alfidati fida ah buu abuu sufyaan siiyey xooluhu aad bay u dhib badan yihiin mar allaala markuu rasuulku abaa sufyaan uu siiyey afartan uuqiyadood oo fida ah wa miatan min alibili boqol geel ahna wuu ugu daray markaasuu abuu sufyaan yidhi wiilkaygana sii wa acdaa mila daalika boqol geel iyo afartan uuqiyadood oo fida ah ayuu haddana siiyey libnihi yasiid wiilkiisii yasiid ahaa haddana wuxuu dhahay wiilkayga mucaawiyana sii uma libnihi alaakhar wiilkiisii kale ee mucaawiyana saasoo kale ayuu nebigu siiyey wa acaa rasuulku wuxuu siiyey safwaan ibnu umaya mi'atan uma mia uma mia ay alaaa mia oo min alibil boqol iyo boqol iyo boqol macnaha saddex boqol oo halaad ayuu rasuulku siiyey ninka lagu magacaabo ninka lagu magacaabo safwaan ibnu umaya miatan uma mia uma mia ay alaaa mia saddex qol oo min alibil ah wa acطaa wuxuu siiyey nebiga kula min xakiim ibni xisaan waalxaarif ibnu alxaarif bin kalbe wa cuyaynata bin xisni waalaqrac ibni xaabis waalcabaas ibni murdaas wacalqamata bin calaafa wa maalik ibni cawf waalcalaa bni xaarif waalxaarif ibni hishaam wajubayr ibni muطcim wa suhayl ibni camr wa xuwaytad bin cabdilcuza iyo wakayrihim intaasoo dhanna mid kastoo ka mida wuxuu siiyey mi'atan mi'atan min alibil boqol boqol geel wa actaa wuu siiyey aakhariina kuwo kalena khamsiina khamsiin konton konton halaad wa qaar buu siiyey xataa shaaca ilaa ay ku faaftay bayna annaasi dadka baynkooda anna muxammadan muxamed yucطii wuxuu bixinayaa cataa'an bixin iyo siismo maa yakhaafu alfaqra faqri aan ka baqayn qof aan fakrinima ka cadsanayn bixitaankiisa oo kale yuu rasuulku wax u bixinayaa taasaa faaftay xaafaddii jicraanii meeshii bay ku wada faaftay fasdaxanna waxaa soo ciriiriyey alla caraabi herbaadiyaalkii nimankii meesha degganaabaa rasuulka soo ciriiray yatlubuuna minhu ayagoo asaga wax ka dalbanaya nebigay ku soo ordeen nasii nasii aygoo dhahaya rasuulkuna gabaalgabaal buu ugu socday xataa lja'uuhu ilaa ay u dhibaatogeliyeen ilaa shajaratin geed ilaa nebiga suu gabaalgabaal ugu durqahayo geed ciriiri ah uu tagay fatacallaqa biha geedkaa wuxuu qabsaday ridaa'uhu nebiga go'iisii go'iisii buu reebtay fa qaala rasuulku wuxuu dhahay ruddu calaya ridaa'ii go'iga isiiya ruddu ii soo celiya calaya korkayga ridaa'ii fawalladii macbuudkii baan ku dhaartay nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtee low kaana hadduu ii ahaan lahaa oon haysan lahaa lii aniga cadada shajaru tihaani tihaama meesha layidhaahdo geedaha ku yaala tiradooda intay la eg yihiin nacaman oo geela haddaan haysan lahaa laqasamtuhu calaykum waa idin qaydin lahaa kulli waa idin siin lahaa buu dhahay nebiga laqasamtuhu calaykum uma intaa ka bacdina maa uma intaa kadibna maa alaftumuunii ima hesheen inaan ahay bakhiilan nin bakhiil ah walaa jabbaanan fulay walaa kadaaban iyo beenlow intaba mii arki lahayn wa fuli inaan ahayn oo aan ahayn beenlow iyo bakhiil intaba wax allaala wixii tihaamo ku yaaloo geeda ah tiradeeda haddii aan lahaan lahaa oo geel ah la qasamtuhu calaykum dushiinaan ku qaybin lahaa uma maa alaftumuunii ima hesheen bakhiilan inaan ahay walaa jabbaanan iyo fulay walaa kadaaban iyo beenlow uma intaa kadib akhada rasuulku wuxuu soo qaaday wabaratan tin oo min siyaami baciirin baciirka ratiga kurskiisa markaa saaran wa qaala wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maalii iima sugnaanin min fayikum xoolihiina walaa haadihi alwabaratu iima sugnaan faygiina wax aan ka qaatay walaa haadihi alwabara xataa ila alkhumus shantii meelood meel ma ahani waalkhumus xataa marduudun calaykum idinkaa laydiin soo celinayaa idinkuu idiin soo noqonayaa ee wuxuu yidhi nebiga faadduu dhiiga soo celiya alkhiyaata cirbadda waalmikhyata iyo marada tolan marada la tolay iyo cirbadii lagu toli lahaa qofkii damiimada ka qaatay ha soo celiyo fa ina alghuluula qayaamadu yakuunu waxay noqotaa calaa ahlihi ehelkiisa qofkii wax qiyaanay caaran ceeb wa shanaaran iyo xumaan waa ceeb leh wa naaran iyo naar yowma alqiyaama faradda annaasu dadkii way soo celiyeen maa kaanuu wixii ay ahaayeen akhaduuhu kuwa qaatay wixii ay qaateen bay soo celiyeen oo min alkhaniimati khaniimada ay ka qaateen walow kaana shay-an shayba ha ahaado zahiidan oo la tuuray shay laga tago daciif ahba ha ahaadee way soo celiyeen uma intaa kadib amara wuxuu amray rasuulka zayd ibnu faabit bitaqsiimi alkhaniima khaniimada qaybinteeda in khaniimada la qaybiyo waladii midkii waaladii midka yusiibu soo gaaraayu helayo alrajul alwaaxid halka nin bacda ikhraaji alkhumus khumuska marka la bixiyo kadib huwa xawaali waa wax u dhow baciir iyo wa nisfi baciir wa shaatayn iyo wa nisfi shaat iyo wa casharata daraahima toban daraahim wa hulufa asadi alwaaxidi halka qafaal keliya saddex meelood meel fa idaa surifa haddii la leexiyo nasiibu rajuli ninka intuu gaaraayo helaayo ilaa axadi haadii alashyaa shayaalkaa aan soo tilmaamay haddii la surfeeyo oo lacag ahaan laga dhigana bacda ictaa'ihi sismadiisa kadib waxay noqonaysaa casharata daraahima toban dirham yasiiru wuxuu yeelanayaa lahu qofkii imaa arbacatu min alibil faqad wainaa arbacuuna shaatan faqad ama afartan riyood wainaa uluaa saddex meelo laba meel asabyi alwaaxid qafaalkii keliya faqad halkii qofee maxbuuskana intaasuu markaa ku yeelana saasaa markaa khaniimadii loo qaybiye shakwa alansaar ansaar sheegashadeedii iyo dacwadii ay gudbisteen iyo wa khudbatu rasuulillaahi rasuulka alla khudbadii uu u akhriyey waistaqrada waxaa la yaabay wastaqraba alansaaru ansaar waxay la yaabtoo khariib la noqotay maa facalahu wixii uu sameeyey rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam wixii nebiga uu sameeyey ansaar la yaabeen xayu meel actaa uu siiyey almu'allafata quluubuhum kuwa quluubtooda la soo dumaayo caaayan siismo jasiilatan oo weyn oo laa tuqaasu aan qiyaas lahayn ilaa laba laba boqoloo halaad saddex saddex boqoloo halaad buu qaar siiyey walam yucdi uusanna siin rasuulka alansaara nimankii reer ansaareed ah shay-an waxba reer ansaareedna waxba kama siin faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen waa ansaare inna haada arrintan lahwa alcajab yaab waayo wallaahi qofku si kastuu iimaan u leeyahay mararka gobol ka mid ah waxyaabo ka cajabiya markuu arko waa laga yaabaa si kale inuu noqdo yucqi wuu siinayaa nebiga qurayshan reer qoraysh buu wax siinayaa wayatarakunaa anagana waa naga tegaya wa suyuufunaa seefafna seefaheena wa suyuufunaa seefaheena taqturu ay ka tifqayaan min dimaa'ihim dhiigagooda fa waxaa soo gaarsiiyey daalika hadalkaa reer ansaareed ay dhaheen rasuulka sacad ibnu cubaad ayaa soo gaarsiiyey usoo sheegay waa ra'iisu alansaari reer ansaar ra'iiskooda fa jamacahum wuu soo kulmiyey rasuulka waxdahum keligood meel buu isugu keenay xataa rasuulku wuxuu ninkii sacad ibnu cubaad ahaa haddii reer ansaareed ay saa dhaheen adi maxaa qabtaa buu dhahay nebiga ra'yigaaga ka waran tolkiyaa la mid ahay buu yidhi anigana waxay ayagu qabaan baan qabaa oo kale ula jeedaa faxamid allah ilaahay buu ku mahdiyey nebiga wa afnaa calayhi wuu ammaanay uma intaa ka bacdi dakara wuxuu xusuusiyey maa tafadala allaahu wuxuu ilaahay fadli ahaan u siiyey bihi asaga oo calayhim korkooda ah nebiga u imaashaha uu reer madiina u yimid fadli fiican bay ku heleen uma intaa ka bacdi dakarahum wuxuu uu u sheegay maa tafadaluu bihi calayhi wixii fadli ahaan ay u galeen ila ansaar nebiga iyo saxaabadaba aad bay usoo dhaweeyeen markii maka laga soo cayriyey ayaga gacmo furan ku soo dhoweeyey marka rasuulku reer ansaar wuxuu xusuusiyey fadliga nebiga ay ka heleen iyo asaga fadligay u sameeyeenay u tareen uma intaa kadib qaala wuxuu dhahay nebiga awajadtum ma hesheen awajadtum yaa macshara alansaari fii anfusikum nafafyaalkiinna awajadtum yaa macshara alansaari fii anfusikum ma carooteen ma xanaaqdeen yaa macshara alansaar awajadtum ma carooteen dheh yaa macshara alansaar fii anfusikum nafafyaalkiina fii licaacatin licaaco waa qori yar ama laan geed oo min addunyaa adduunka ka mid ah oo ta'allaftu biha aan ku soo dumahayay qowman qoom liyuslimuu soo u soo islaamaa kaas miyaad ka xanaaqdeen buu yidhi wawakkaltum waxaan idiin wakaashay aniga idinka ilaa islaamikum islaaminadiina waxaan lahaa reer ansaar meel saray gaareen geel iyo lo'na u qaylin maayaan alaa tardawna miyaadan raalli ku noqonin yaa macshar alansaar an yadhaba annaasu inay dadku la tagaanay qaataan bishaati riyo iyo walbaciiri geel wa tarjicuu idinkuna aad la laabataan birasuuliillaahi rasuulka alleh ilaa rixaalikum guryihiina inaad rasuulka kaxaysataanood guryihiina geysataan dadkiina ay geel iyo lo' qaataan taas lahayn ila rasuulku waa muhaajir hijraa ii hormartay maahane la kuntu waxaan ahaan lahaa imra'an qof oo min alansaari reer ansaareed ah idinkaan idinka mid ahaan lahaa walow salaka annaasu dadku hadday qaadi lahaayeen shicban meel gol ah wasalaktu salaktu alansaar ansaarna ay qaadi lahayd shicban gol kale la salaktu waxaan qaadi lahaa shicba alansaar ansaar meeshay mareen dadkoo dhan hadday jidkan qaadaan reer mu'ansaarna ay jid kala qaadaan dadku ma raaci lahayne idinkaad idinsoo raaci lahaa allaahumma arxam ilansaar ilahu reer ansaar u naxariiso wa abnaa'a alansaar ansaar ilmahooda u naxariiso wa abnaa'a abnaa'i alansaar ansaar ilmahooda ilmaha ay sii dhalaanna ilaahayo u naxariiso fabaka alqowm qowmkii waa ooyeen xataa akhdahuu xataa akhdabuu ilaa ay qoyeen lixaahum gararkooda ilaa oohintii ka timid indhahooda garkooda uu qoyey wa qaaluu waxay dhaheen radiinaa birasuuliillaahi rasuulka allaan raalli ku nahay sal alla calah wasalam qasman xagga qaybta wa khatan iyo xadan xagga nasiibkaba uma insarafa rasuuluullah rasuulku waa gadoomay waansarafuu ayagana way kala tageen aad buu u qanciyey sal allah calah wasalam si fiican ayuuna markaa ula hadlay wafdigii hawaasin ama joogto bilahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa aclam